العالمين والصلاة والسلام على rasuuli اllahi وآlih وصaxbi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo saddexaad ee ka mida min kitaabi صaxiixi muslim waxaa inoo dembeeyey xadiidii ku saabsanayd shirkiga bacdamaa ruuxuu islaamay hadduu shirki ku dhaco xukumkiisi baa u dambeeyey xadiidkii xakiim iyo howlihiisana waa ka sii horeeyeen بيان bayaani annahu subxaanahu wa tacaala lam yukalif ilaa maa yutaaq wuxuu baab yahay in la caddeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ma saarin kumana addoonsanno kuma mashaqayna waxaysan awoodaynin qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanii muxamed ibnu minhaal addariiru wa umayat bnu bistaama alcayshiyu wاllafdu lafdigana umaya iskale aan sheegi doonaa qaalaa labadaa wadaad maxamed iyo umaya xadaanaa eh, yaziid bnu zurayc albasri xadaanaa rawx wahuwa bnu اlqaasim can اlcalaa bni cabdالraxmaan can abihi abi cabdiraxmaan bni yacquub aljuhani can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yihi لما نزلت markay soo degtay calىa rasuulilah rasuulka ilaahi ku soo degtay salى اllahu عalayhi wali wasalam lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi alla waxaa u ahaado uu leeyahay mulkan wataqdiiran si walba uu leeyahay dholalka waxaa dhex yaalla iyo xirarka wix dhex yaallaba in tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum naftiinna waxa ku jira oo khayr ah aw tukhfuha ama aad qarisaan yuxaasibkum allah idinku xisaabi allahu allah idinku bihi shaygii aad muujiseen ama aad qariseen ee ku jiray qulubtiina iyo naftiina haddaba markaa muxaasabadii yaa la tafsiiliyey fayaqfiru liman yashaau alla kuu doono u dhaafi wayucadibu man yashaau kuu doonana waa cadaabahaya wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahina wax walba waa awoodaa wey oy ka mid tahay cidduu doono inuu cadaabo kiu doonana u dhaafo dembigiisana ku qabto kuu cadaabay qaala wuxuu uhi saxaabigii fashtada daalika aayaddaasaa ku daraatay arrinkaa asag ah wixii aad muujisaan ama aad qarisaan ilaahay waa idinku xisaabinayaa kadibna waxaad noqonaysaan taxta almashii'a hadduu doono waa idin cadaabahayaa bidunuubikum hadduu doonana waa idin cafinaya fashtada daalika arrinkaasaa daraaday calaa asxaabi rasuulilahi asxaabta nebi maxamed buu ku daraaday sala allahu calayhi waaalih wasalam fa aatow rasuula allah rasuulka ilaahay bay u tageen ayagoo ashtakoonaya dacwoonaya arrinka ka dacwoonay uma barakuu waxay ku fadhiisteen cala arukabi jilbaha malowyaha waa jilba jabsadeen weeye waana ruuxa addoonku markuu ismiskiiminaya ama alla isu dhiibayo ayaa la sameeyaa jilbaha dee xataa wakii kii odhan jira abulxasan almaawardi qaadigu markuu xukumahayo mudaciga iyo mudaca calaygu waa inay labada jilib dhigtaa qaadiguna meel ka sarreeya uu ku fadhiisto ayagu halkaa ay soo fadhiistaan ayagoo jilbaha dhulka dhigtay oo ismiskiiminaya sharciguna ka sarreeyo almuhim uma barakuu cala arukabi faqaaluu waxay dheen yaa rasuul allah cafwan ay rasuul allahi rasuulka ilaahayow kullifnaa waxaana lagu mashaqeeyo ilaahay noo diray oo allana saaray min alacmaali acmaasha xaggeeda maa nutiiqu waxaan awoodno asalaatu ilaahayna saaray salaad iyo wasiyaama soon iyo wljihaada jidka ilaah in lagu halgamo iyo wsadaqata in xoolaha wax laga baxsho intaasi hadda waaba soo wadnay weeye in kaloo markaanan awoodi karin marka bini aadam la isqiimeeyo ayaa timid weeye waqad unsilad waxaa la dejiyey calayka dushaada hadihi اlaayatu aayadan suurat اlbaqara u dambaysaa la keenay wey walaa mana awoodno acmaashay dadka saaraysa wey ayada ma awoodno ma waxay dadka u diraysaan la awoodin wey qaala rasuul lahi sal lay wslam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi aturiiduna waxaad doonaysaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kamaa qaala ahlu kitaabayn yuhuud iyo nasaara waxay yidhaahdeen min qablikum idinka hortiin samicnaa wa casayna allaw hadalkaada waa maqlay waanan diidnay miyaad rabtaan muran keenina bal quuluu dhaha saxaaboy samicnaa allow ku ajiibnay wa aacnaa allow ku yeelay xagga dhaqanka samaacuna waa hadalka in loo dhagraariciyo aacaduna waa in la fuliyo fal ahaan lagu fuliyo ufraanaka rabbana wailika almasiir ufraanaka allow dhaafidaadaanu doonaynaa wey marka ficil maxduuf asaga ku macno ayuu ku markaasi ku nasbisan yahay rabbanaa rabbigano wa ilayka almasiir noqoshaduna waa xaggaada axad kaloo loo noqon ma jiro adaa kala baxa ah weeye qaaluu saxaabadu waxay murmaysa keen markuu nabigu saa u sheegay waxaa le horta aayadda way soo degtay waan qaadno waan qaayibnay dhaha kadibna ilaahay toogoo barya muran ha keenina iyo bushi qaaluu waxay dhaheen saxaabadu samicnaa allow waa ku ajiibnay wa aacnaa waana yeelnay camalkii aayadda inaan ku dhaqanno ufraanaka rabbana wa ilayka almasiir ufraanaka allah kufraanaka hore kale iyo la mid tahay allow waa dembidhaaf baan weydiinaynaa kuweydiisanaynaa ee kugu kufrin mayno falama iqtara'aha alqowmu saxaabadu markay akhristeen aayaddii iqtara'aha iqra'uha bay ka dhiganta in la kala meersaday oo la bartay baa loo jeedaa wadallat biha alsinathum wowgaana waa iga go-an yaha laakiin akaru nusakhu kitaabka sharaxda iyo kutubta kale xadiidka wariyaba wowdaasay raacinayaan saasaana ku fiican wadallad ay dabacsanaatay bihaa aayaddii alsinatum carabkooda uu qabtay ila shaygu markuu kugu aabkugu cusubiya carabkaadu kebikebibu ku noqonaya laakiin markaad la qabsato carabkaadu waa shubahaya anzla allahu subxaanaه wa tacaala fii iriha marka haddii wadallad la yidhaahdo waa in fada dambe la gooyo haddii laakiin dallad base la akhriyo fada dambe waa saxan tahay marka labadaasba waa jira falama اqtara'aha اlqowmu dallat biha alsinathum faanzla allahu ilahay baa markaa soo dejiyey macnaha markaa sax buu noqonaya ilaahay baa soo dejiyey fii iriha aayadda hore gadaasheeda ama dabadeedii iriha iyo aariha waa isku mid in la reebay iyo in la xarakeeyaba wa caqibaha aayadda hore markay soo degto waxyar kadibba tanaa timid wey oo maxay tahay aamana arasuulu rasuulku wuxuu rumeeyey muxamed calayhi salaatu wasalaam bima unzila ilayhi min rabbi xagga rabbigii wixii looga soo dejiyey diin iyo xaq ah wlmuminuuna muminiintuna waa rumeeyen rasuulkay ku raaceen weeye iimaanka iyo wanaaggaas kullun mid walbo minhum min almuminiina kamida aamana billaahi buu rumeeyey ilaahay buu rumeeyey kuluntaa marka in rasuulka iyo muminiintuba la wadageliya wanaagsan ayb qolyan waxay le maya kuluntaan dambe waxay khusaysaa muslimiinta rasuulka gooni baa loo soo sheegay kullun dhammaan aamana wuxuu rumeeyey bilaahi alluu rumeeyey o malaa'ikati malaa'igtiisii oo kutubii kutubtu rabbi soo dejiye oo qur yahay wa rusulihi wa qaaluu baa qadara marka waxayna yidhaahdeen muminiintaas laa nufariqu kala geyn mayno fi liimaani iimaanka iyo rumaynta ku kala geyn mayno bayna axadin min rusuli axad ilaahay rusushiisa ka mid a rususha kii u horreeyey qayb ku gaaloobi mayna qaybna rumayn mayna ee kulli waanu rumaynaynaa wa qaaluu waxay dhahdeen muslimiintii samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir falama facaluuha falamaa facaluu dalika sidaa markay yeeleen nasakhaha allahu ilaahay baa nasakhay aayaddii lilahi maa fi samaawaati faanzl allahu ilahay wuxuu soo dejiyey caza wajal laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha ilaahay naf ma saara waxaysan awoodaynin lahaa nafta waxaa u ahaaday maa kasabad waxay shaqaysatoo khayr ah wa calayhaa dusheeda waxaa oo loo haystaa oo lagu ciqaabi oo loo qabsan haddaan rabbi caafiyin maktasabad waxay shaqaysatoo shar ah waa la kala qaaday kasabka iyo iktisaabka wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin kasabku inta badan wuxuu ku dhacaa wii khayr ah. wixii khayr ah ayuu ku dhacaa ee markaasi si cagajiida lagu sameeyo naftuna waa amaara bisuu khayrka ma jecelo cagajiid iyo rafaad iyo riixid bay ku sabay amaa macaasida waa shahwo wey way jecesho naftu ay ku qamaami xataa markay samaynayso dadaal dheeraaday samayn ninka xumaanta doonaya juhdi wuxuu bixinayaa kama dambaysa laakiin cibaadadka kharaadka juhdi badan laguma bixiy waa ogtii xumaanta soo ma aha caawo dhan baa loo soo jeedi naftaa kaaga bixi idabdaro caawa ninkii doonaa wuu saama leyl naftaa ka bix war shan salaado laga kari maayo saasaa iktisaabka iyo kasaba loo kala qaaday wadaadaha qaarkood iyo balaaqiyiintu dhibba ma lah rabbanaa rabbiganow laa tu'aakhidna hanoo qabanin in nasiinaa haddaannu halmaanno shaygii khayrka ahaa aw akhطa'naa ama aanu gafno qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam waa yeelay halmaan iyo iyo kama idiin qaban maayo rabbanaa rabbiganow walaa tuxamil ha ku xambaarin calaynaa dushayada isran culays aanan qaadi karin oo xagga cuquubaadka ah waxbaan ka booday rabbanaa rabbi walaa taxmilha saarin calaynaa dushayada isran culayshana saaro xagga takaaliifta ama cuquubaadka takaaliifta ka dhalanaysa ilaa qolyihii hore xataa takaaliiftii loo diray cuquubaadkoodu hadday khildamaan ama gafaan waa gaadhay in bir lagu gooyo marada in maqas lagu gooyo hadday meel idinku hadda waad dhaqanaysaan oo saabuun yar baad ku dhufanaysa laakiin dadka hore meeshay kaadidu gaadho waa la goyn meeshay saxaradu gaadho waa la goyn haddii jidhka xataa ay kaa gaadho waa la goynaya waa in hilibka qac la siiyo haddii midkood ruux dilo ma laha xal kale aan ka ahayn in la qisaasto diyo iyo cafis ma jiro ma kala qaadashihii hal iscaafiya ma jirto ayib mararka qaarkood toobadkeenkooda waxaa laga dhigi jiray in ayagu islaayaan ma doonaysa ilah toobad idinka aqbalo reebeloo isbaabi'iya laga bilaabo bacduhur ilaa casarkii ha layswareemo nin walba ninkuu soo gaar ha dooxo ayb ilaahay marka waxaasuu asraara iyo culays inaga qaad rabbanaa rabbi walaa taxmil allow ha saarin calaynaa ku xambaarin isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina sidaad u saartay dadkii naga horeeyey wayadacu canhum israhum walaqla alatii kaanat calayhim suuratu caraf waad garanaysaa baryadaasay qaala ilahi xuu nacam taasna waa yeelay waxaydan keri karin ama culaysa ama takliif ha noqdo ama ciqaab ha noqotee la ydin saari maayo rabbanaa rabbigaanoo walaa tuxamilna hana saarin hanugu xambaari maa laa taaqata lanaa bihi qolyo marka waxay leeyihin tan dambana takaaliifta laga dhigo toorana cuqubaadka laga dhigo saan markaa takraar u soo noqonin oo xagga ciqaabta rabbanaa walaa taxmil caynaa isran dembi yar hadday hore dayibaad baa laga xarimi jiray fabidulmi ladiina haduu xaramna calayhim ayibaati uxilat lahum wbisadhim can sabiil اllahi kaiira inagu intaan wax walba qasno yaa ilah haddana inoo daynaya dad kibray baanu sanku far dheeraatay ah marka ta a laga dhigo takaaliiftiiaan laga dhigin cuquubaadkii ka dhalinaya haddii waajibaadka laga tago ama muxaramaadka lagu dhaco laga dhigo tan dambana takliiftii ha laga dhigo wadaadada qaabka odhanay walaa tuxamilna ha xambaarin xagga takliifta maa laa طaaqata lana bihi waxaanan awoodi karin ama aanan awood u lahayn qaala ilahi wuxuu nacamtana waa yeel wacfu canna allow nacafi wاkfir lana allow noo dhaaf warxamna allow noo naxariiso anta mawlaana waxaa tahay sayidka yagii baa tahy ama gacalka anagii baa gacal iyo boqorna waxaa lagu yaqaanaa axadkuu boqorka u yahay ama inuu u hiiliyo u naxariiso hadday sidaa tahay haddaba fansurna allow noo hiili weeye nooga gargaar cala alqowmi اlkaafiriin qaala ilahi wuxuu hi nacamtanna waa yeele waa idiin dhaafay oo waa idi cafiyey oo waa idiin naxariistay gacalkiinna waana allah waliyu ladiina aamanuu weeye waana idiin gargaaraya fansurna cala alqowmi alkaafiriin biاlxujati wاlbayaani fi kuli اlasmaani wاlcusuur had iyo goor diinka islaamkii dadka xambaarsan baa garta iyo xujada haya ismana bada midda ayada ah waa nusra daa'ima mulaqa wey fi اlxujati wاlbayaani wاlxijaaj ama xagga awoodda milatari fa ywmun laka wa ywmun calayk wاlxarbu sijaal bayna اlanbiyaai wa acdaa'ihim wax la yaqaano wey ayb laakin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin aan israacina axaadiita xadaana abu bakr bn abi shaybata wa abu kurayb abu kurayb magacii maxamed bn cala وإسحاaq بن ibrahim wاlafظ لأbi bakr lafdigan sheegi doona abu bakr baa iska abi shayba iskale oo ah cabdالlah بn mxamed qaala isxaaq wuxuu hi asagu ibn ibrahim أhbarana wqaal aakhariin labadi kale waxay dhahdeen oo abu bakr iyo abu kurayb ah xadaanaa wakiicu wakiic wuxuu noo tabiyey can sufyaan aلthawri can aadam bni sulaymaan aadam bni sulaymaan alqurashi mowlaahum ree qolihii ree bani ree bani mucayd buu ahaa yuu u ahaa mowla u ahaa mowlaa khaalidin mowlaa khaalidka wuxuu u jeedaa waa khaalid ibnu camaarata bn اlwaliid ibni cuqbat ibn abi mucayd wey qoyskaas yuu u jeedaa marka khaalid mawliid hamoodi ninkan marka aadam ibnu sulaymaan waa waxiidun fii muslim halkaa nin ku jira wax aadam la yidhaahdo muslim halkaa nin haddaad maraysaan ee kitaabuliimaan hadda aad joogtaan baa ku jira nin labaad idinku soo noqon maayo isaguna halkanaa kugu dambaysa kuguna horaysa halkan xadii buu leehay halkan xadiiee ku imaanaya ayaa ayuu muslim ku leeyahay fii kitaab اliimaan can aadam bn sulaymaan wuxuu dhalay nin laakiin xaafid aho soo noqnoqon doono l yaxya bnu aadam ibnu sulaymaan alkuufi ninkaasuu markaa isagu dhalay oo nin xaafido asaguna jabal ah mawlaa khaalid ibni cumaarata ibni اlwaliid ibni cuqbata bn abi mucaydin qaala wuxuu yihi wadaadkaa samictu saciida bna jubayl asadiyaan maqlay yuxadiu asagoo ka tabinaya xadiidka can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qaal ibna cabaas wuxuu yidhi lama nazlad markay soo degtay hadi اlaayatu aayaddan wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuu yuxaasibkum bih اllah qaala wuxuu idhi dakhala waxaa galay quluubahum saxaabada qulubtooda waxaa galay minha min alaayati aayadda xaggeeda shay-un shay baa galay oo lam yadkhul quluubahum qalbigooda uusan gelin min shayin ay min ajli shayin aakhara wuxuu leeyahay saxaabadu markay aayadda soo degtay dareen waxay qaadeen aayad kale aysan ka qaadin waa howlaan laga bixi karin qalbigaada wixii ku dhaca ama qari ama muuji xisaabbaa kaaga taal naftun haddii yaa kontarooli kara maantood markaad fadhido intaasoo waswaas baa kugu soo dhici mar bayba ku qaban ma sinaysataa kadin acuudu billaahi min ashayaan arajiim haddii laisku qabtay yaa badbaadahay marka waayahay cidda badbaadi waaye war wadaadkan wuba ku dhibo muran buu ka bixin waaya caaw ma kala goysaaba haddana acuudu billaahi min ashayaan rajim xumaan ayn naftaada ku soo dhacayna haddaad bini aadan tahay waa yar tahay ilaa man raxima rabbuhu subxaanahu wa tacaala idan waa howl adag saxaabadu marka iimaankoodii xoog badnaa darteed innagana deniga qiimo badnaa ayaddu way dhibtay way la xabisay laakiin ceebayay dhibtaabay dhehed soomaali ninkii garanhaya xilyuu dhibaa ninkii garanhaya kii kale uu dhafuraweynya hawlu tallaba ma ah marka hawshan xumaanta iyo waxay dhibaysaa ninkii dareemayay iimaan leh ninkii horaan qallafo shaydaan ka farxashay oo dhagaxoobay warku uma dhacaayo dakhala waxaa galay quluubahum quluuba saxaaba minha min alaayati macnahay xambaarsan tahay shayun un dareen baa gala weeye lam yadkhul aan gelin quluubahum quluubtooda min shayin aakhara min siwaha siwa alaaya shay kaloo aayadda aan ka ahayn ama aayad kaloo soo degtay ama xadiid kale ama xukun kaloo la sheegay dareen aysan ka qaadin bay aayadda suurat lbaqara ka qaadeen wey maxaa yeele waa aayad shadiida ah calaa quluubi اlmuminiin faqaala الnabiyu nabigu wuxu ur sal ly slam quluu waxaadna samicnaa waacna wasallamna samicnaa sallamnaa ba hadda la socdo samicnaa allow maqalla waa ku ajiibnay wa aطacnaa amarkina yeelay wasallamnaa hogaansannay waa salimnay hawshaad ogolaanay qaala wuxuu ihi ibn cabaas faalqa allahu اliimaana fii quluubihim iimaana huna waxaa loo aطma'niinata shakigii iyo dareenkii iyo culayskii iyo xasankii fadahaba xasanuna riwaayo kale iyadaa fasiraysa waxaa naga tegay walbahaarkii iyo tiraanyadii aayad xadiid kugu taagan marka macnihiisa lagu caddeeyo ama masalo kugu taagneed markay kaa foqdo xoogow nabar baa kaa fuqay waad nafis neefta kor kaaga soo boodaysa muhiimmaddu waa maxay waa neefsanay u jeedaan saxaabadu ridwaan ullahi tacaala calayh faalqa allahu liimaana iimaan baa alla ku tuuray fii horaanba qalbigoodi waa ka buuxay waxaa dareenkii baa ka baxay iyo culayskii dareemahayeen baa ilaahay ka qaad faanzl allahu tacaala yaa meeshay ku bogsadeenna waa laa yukalif اllahu nafsa ila wusca laha ma kasabat wacalayha ma ktasabat rabbana laa tuaakhidna in nasina wakhtana qaala alla wuxuu yidhi qad facaltu waa yeelay tii horena qaala nacan bay ahayd qad facaltu rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina qaala qad facaltu waa yeelay wاغfir lana warxamna anta mowlana qaala qad facaltu xadiidkaas marka dheer ee inoo dambeeyey xadiidkii abi hurayra iyo kii ibn cabaas bu israaciyey sheekhu kii u horey abi hurayra u ahaa soo ma ahay iyo kii ibn cabaas bu israaciyey kii ibn cabaas waa mukhtasar waa kooban yahay kii abi hurayra ka fahfaasan macaani badan baa marka aayadda ku jira xagga aayadda iyo xadiidkaba xagga rafciga qaybta u dambaysa eed arkaysee xadiidka abi hurayra waxaa ku yimid laba meelood qaala nacam mise saddex bay ahayd saddex meelood qaala nacam qaala nacam qaala nacam xadiidka ibni cabbaasna isaguna waxaa ku soo noqday qaala qad facaltu qad facaltu qolyaha cilalka ku takhasusay si ibnu oo kale wuxuu leeyahay walam walaysa waaxidu minhuma min abi hurayrata wabni cabaas musarixan birafcihi buu yii qaaladaasi qaala qad facaltu qaala qad facaltu ma kuma caduuri qaal nacam inay tahay xadiid marfuuca qaala rasuululaahi iyo qaala allahu tacaalaa midnaba kuma caddo iyo rasuulkaa yidhi marka inta hore garanay inta hore rafcigu waa ku cadyahay laakiin wuxuu leeya qaala nacam qaala nacam fi xadiidi abi hurayra iyo qaala qad facaltu fii xadiidi ibni cabbaas labadaas saxaabi midkoodu muusan caddaynin in xadiidku marfuuc yahay qaybtan dambe marka wuxuu leeyahay intaan waxaa dhici karta inay tahay mowquuf mawquuf xataa hadday mawquuf noqoto waxaan leenahay waa mawquuf fii xukmi rafci qaba lanna saxaabi ma odhan kara ilahi wuxuu yihi waa yeelay ma odhan karaa ijtihaadan iyo qiyaas kuma keeni karo laakiin ibnu rajab waa ragga xoogow meelaha qaarkood aad dhihi show waa mutacanid wadaadku ayb xadiidkii arbaciinka markuu sharxay in allaha tajaawasa liummati اlkhata wanisyaana ayuu ciladaa ku sheegaa ka fiiriya intaasi waa dhanka dhanka kale aayadda waxaa ku jira laba qaacido fii culuumi lquraan khusaysa aayadday aayadda ka horaysa laba qaacido fii culuumi lquraan markaa jirta ku anfacay dhowr goorna waanu tilmaamay fii bacdi almaqaalaat qaacidada koobaad waxaa weeye qaacidatu taraqi min aladnaa ila alaclaa qur-aanku waxaa dhaqankiisa baab alwacdi walwaciid markuu marayo wallataa'if walminan uu marahayo wuxuu ka bilaabaa sheegidda ee qaybta u fudud yuu ka bilaaba kadibna meeshu u sarraysuu geeyaa waciidkuna waa sidaasoo kale goodigana taufud buu ka bilaabaa kadibna meeshu adag bu geeyaa waana dhaqan balaaqio xataa soomaalida waa isticmaalaan ninbaa hebelow waxaa lagu yidhi waan ku dilahaya weli waa ku dili meehe weli waan ku gubi leedahay dilkii waad ka gurtay ogo waxgeed u gurtay wax ka daranoo gubitaan ah baab ulwacdi waalwaciid iyo baabu lataa'if walminan marka la maraya maxaasintii wixii la halmaalay iyo fadaaisha waxaa lagu yaqaanaa in laga guuro min aladna ila alaclaa maxaa ku yimid aayadda wacfu canna waqfir lana warxamna saddex baa la dhig waxaa laga bilaabay darajadii u hoosaysay tii labaad tii saddexaad saasay isu daba yaalaan haddaba raxmaddu waxay ka qiimo badan tahay makfirada makfiraduna waxay ka qiimo badan tahay cafwiga bay ka qiimo badan tahay idan waa calى ariiqati اtaraqi waxaa laga bila min aladna oo cafwiga ah ila alaclaa oo khufraanka ah ila alaclaa oo ah mid walba ku ka horeeyo mid walba kaka dambeeyaa ka sii qiimo badan wey saa darteed alcafwu cinda اlculamaa waxaa la yidhaha waa isaalaة الdanbi bitarki cuquubatihi bimacnaa cafwi waxaa weeye dembiga aad gashay inaan laguu ciqaabin oon laguu qaban cafwi baa la yidhahdaa amaa makfiradu iyo khufraanku waa maxay waa satru الdanbi wa kashfi اlإxsaani alladii yucطaa bihi khufraanku waa maxay asagu intii waxbuu dheer yahay waa in dembigii aan lagugu ciqaabin bal lagu tuso abaal khayr lagugu bedelay hebelow dembiga waad gashay waan kuu cafiyey toban ajir baana kaa siiyeyba waa maxay dembigaoo aan lagugu ciqaabin xaggana lagu tuso khayrkii iyo wanaaggii lagaa siinayaba dembiga fa ulaaika yubadil llahu sayi'aatihim xasanaatin wey oo kale kaa makfiri iyo khufraan baa la waa dembigu aan lagu ciqaabin lagu siiyo ma ah lagu tuso haddii lagu siiyo waa raxmad haddii laguu dhiibo raxmad weeye waa in ligu dembigu waan kugu dhaafnay wanaagna waa ku siin doonaa raxmadduna waa ifaadat اlixsaani cala alcabd dembiga intii loo dhaafay oo weliba loo soo sheegay in khayr loo raacin doono yaa leeyahay khayrkana waa kana feeraha loo gelinaya raxmaddu marka waxay wadataa saddex darajo waa cafwi iyo makfiro iyo ayadi khufraankuna muxuu wataa laba darajo cafwiguna waa maxay waa hal darajo haddaba qaacidaة الtaraqi baa ku jira min aladnى ila alaclى inaad fahanteen baan u malay qaacidada labaad ee muhiimka jiddan weliba tanaa idinka muhimsan markaad idinku hadda qolyahan waabiyada masalatu اliimaan iyo kufriga baar aad tihiin qur-aanku ariiquu leeyahay ah hadda waxaad soo martee wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi اllah tan waxay daliil u tahay dadku alla la hadlahayo inay muminiin saadiqiina yihiin mukhlisiina aayaddu saas daliil u tahay qaacidaة اlqur'aan waxaa weeye haddii maqaam lagu sheego alibdaa wاlإkhfaa aw اlsraar wاljahr aw اlsraar wاlإclaan haddii meel lagu sheego maqaamkaad fiirinaysa hadduu maqaamka laga hadlayo siyaaqa la joogo uu siyaaqu اlkufaari wاlmunaafiqiin uu yahay ilaahay subxaanaه wa tacala had yo goor wuxuu soo hormariyaa ikhfaagaa la soo hormarin qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu اllah munaafiqiin baa laga soo hadlay la yattakhid ilmu'min alkaafiriina awliyaaa min duuni اlmu'miniin si loo soo waday maxaa la yidhi qul in tukfuu maa fii suduurikum oo nifaaq iyo kufri ah aw tubduuhu yaclamhu اllah tusiruuna ilayhim biاlmawadati waqad wa ana aclamu bima akhfaytum maxaa dambeeya wamaa aclantum maxaa ikhfaaga loo soo hormariyey maqaamku waa maqaamu alkalaami fi اlkufaari wاlmunaafiqiin gaalkay munaafiqa lagu yaqaanaa gaalnimo inuu qarsado wanaagna muujiyo muslim maxaa lagu yaqaanaa inuu wanaag qalbiga ka buuxo aayaddu maxay tidhi wain tubduu maa fii anfusikum min aliimaani wاlkhayr wاطaacaat aw tukfu ama aad qarisaan riya ka cara iyo sumcad ka carar maqaamku ibdaa baa kullu maqaamin qudima fiihi اlibdaa'u aw aliclaanu fii kitaab illahi markaad marayso waxaad ogaataa maqaamka la joogo waa maqaamu kalaamin can اlmu'miniina wاlmuslimiin ama ha la caddeeyo muminiintu ama nidaamka iyo hadalka ka fahan iyo qaraa'inta haddii maqaamku uu yahay maqaamu alkalaami can اlkufaari wاlmunaafiqiin waxaa la soo hormariyaa ikhfaaga iyo israarka yaclamu sirakum wa jahrakum dib u akhri gaala laga soo hadlahay qur waa sida qaacidat اlqur'aan wey maxaasaa loo muslimku waxaa weeye muxuu had iyo goor maxaa loo qaadahayaa wanihiis wanaagiisi iyo khayrkiisi waxaa loo ogyahay qalbigu in iimaan oga buuxo in tubdu baa laleeyahay maxaa dhaqan u ah inuu balaayiyi ugu qarsado asagoo ikhfaagaa looga bilaabay si loo facshiro kaararka looga gubo hadihi qaacidat اlqur'aan waxaa qaacidada faa'iideeye aad uga hadlay wadaadaha kale kama agbixine wadaadkii la odhan jiray abu jacfar axmed ibraahim الزubayr الثaqفي alkhirnaai ninka iska le milaak الtawiil milaak الtawiil labada mujaladka kitaabka ka akhriya aad buu u qiimo badan yahay aayaduu saa u daldalay wuxuu ihi wa hada muaradun fi kitaab الlah wahada muطaridun fi kitaab الlah waa muhim jiddan waxay kaa faa'iideen xataa meelaha lagu xambaarayo dembiga lagu sheegay inuu dembi yar yahay waxaa leeyahy dembigan waa akbar waa kufri akbar maxaa yeelay alإkhfاء taqdiimu الإkhfaaءi calى الإbdaaءi أw taqdiimu الإsraari calى اlijhaari wاljahri aw taqdiimu اlsraari cala اliclaan waxaa lagu yaqaanaa marka gaal iyo munaafiq laga hadlahayo haddaba sifa nifaaqoo khaasa weeye waa sifatu kufrin khaasa ha khaldamin baad wadaadka leedahay idan qaacida meesha waa ku jirta waxaa kaloo marka ku jira oo arrin iska dhib badan ah oo aad wadaadduhu oga dagaalamaan masalada khaa in la fadhiisiiyo rabbana laa tuahdina in nasiina aw ahana nisyaankaaso waa la yaqaano waa maxay wa zawaalu shay can lxifdi annisyaan dhib ma laha waa zawaalu shay can lxifdi wixii aad xifditaneeda niyada iyo maskaxda maanka ku haysay oo maskaxaada ka baxa nisyaan la yihahda culays waa la yaqaana khaطa laakiin dhib badan khaطu laba qaab baad ku ururin kartaa khaطu mar waxaad dhihi waa khilaafu اlcamdi marna khaطa waxaa jira khilaafu الsawaab khaa hadda laga hadlaayee muslimiinta loo dhaafay ee ilaahay nagu manaystay waa khaطa'a khilaafu اlcamdi ah kas iyo kama soo ma kala jiraan shayga bareer loo sameeya ama kas loo sameeya camdi baa la yidhaahdaa shayga marka aan kas loo samaynna khaa baa le waa khaطaii ahaa ka soo horjeeday camdiga ka soo horjeeday jira asagoo aan lagu dhaafin lagu qaban waa khaa khilaafu sawaabka ah ninka hadda ziraysta sooma khaldamin ninkii been sheega ma khaldamin sooma khaldamin ninkii xaaraan cuna waa khaldamay sidii saxda ahaydee ilaahay ogolaa wixii khilaafo dhan waxaa la yidhahdaa xagga guud laga yidhaahdaa waa waa khilaafu sawa khilaafu sharci in la yidhahdo marka khata oo khilaafu lcamdi ah iyo khata khilaafu sharci ah kala jira waad ku ururin kartaa oo midkaa khilaafu sharciga lama cafiyo leanna waxaad kasu samaynayso ood ikhtiyaarkaa ku samaynayso oo macsiyood u badhaynaysa wey midna waa khilaafu lcamdi kan khilaafu lcamdiga ah ya laba suura yeesha laba suura u midka la cafinayo waa hal suuro waa maxay inaad u qasado oo doonto shay bannaan samayntii kadibna waxa kaa dhacay uu noqdo waxaan bannaanayn an yuriida ficla maa yajuus wuxuu doonahayaa wax bannaan inuu sameeyo wixii dhacay ee ka fulay ruuxii ee ka dhacay wuxuu noqonaya waxaan bannaanayn tusaale waxaad doonaysa inaad toog dhisato shiishka baratood bal hadhow iska dhicisa cadowga adoo geed ku lisahayay iyo taargaada samaysatay badwadaad madaxa qaada kaa waa maxay ninka muxuu doonaya marka inuu sameeyo shay u bannaan meeshiisa maxaa ka soo booday waxaan banaanay waxaan bannaanayn wadaadkii xalaa idiin soo sheegay w islaantiisi inuu barakaystuu rabay wax bannaan bay ahayd meeshii maxaa ka soo booday inuu ajnimid ka farxashay khaطأa marka la cafinaya daabitkiisu waa intaa an yuriida ficla maa yajuuz fayaqaca minhu khilaafuhu saa darteed waxaa le midkan asaaba fi اliraadati wa akhطa'a fi اlficli baa la yidhahdaa asaaba fi اliraada wa akhطa'a fi اlficli doonitaankiis doonitaan wanaagsan bu muxuu doonayey nin baad soo martay wuxuu rabay inuu biyo ku siiyo galaaska maruu kuu dhiibay markaasaa sarqaantay muxuu doonaya inuu ku siiyo <laughs> galaas biyo oo baalkii tufaaxa ama abalkii kuu dhiibo bahal buraysu dhiibo oo mid gaala meesha dhigtay fuudda kaa geliyo war maxaad saa yeesha sheekhu ma doonin inaan ku waraabiyo baan rabay idaa waa maxkaa waxaa leeyahay asaaba fi liraada oo wanaag buu doonahayay wa akhطa'a fi اlficli fi lqasdi haydhihi qasdi waa soo sheegay muxuu doonaya wanaag buu doonayay kan asaaba fi liraada la yidhaahdaa وأطأ في الفعل oo wii dhacay waaقca mxuu noqday waxaan bannaanay midkaa asaka la cafiya kaa weeye ee sharcigu ka hadlay axaadiistu ku badan tahay mid waxaa jira falkiisa aan lagugu ammaanaynin qasadkiisana lagugu ciaabi qasadkiisana lagugu ciqaabi waa maxay wuxuu doonay an araada an yafcala ma laa yajuus fawaqaca minhu ma nin baa doonay inuu caawa zinaysto maalan islaantiisii baa ka warheshay intay xijaabatay wareegto meeshu u socda ugu horraysayba ayadii buu ka farxashay muxuu moodayaa ninka muxuu moodayaa inuu zinaystay oo saaka uu shaydaan u hiliyey buu ismoodayaa xaqiiqduna waa maxay xaaskiisiibuu u galmooday ninka araada maa laa yajuus fawaqaca minhu maa yajuus ninka marka waa loo qaban asagu waa caasi mu'aakhadun biqasdihi qasadka uu doonay ee niyeystay inuu caaw ilaahay caasiyo oo ajnabiyeed ka farxasho oo shaydaan u heeliyo garab u noqdo taasaa lagu ciqaabi falkuu sameeyena ma ammaano ajar ka heli maayo galmada islaantiis u galmooda ajar laga siin maayo maxaan looga siinayn qastinba idabdarro kaluu rabay idabdarro kaluu u socday waa ay fahamteen baan u malay kaana khaa baa la yidhahdaa kan waxaan leenahay maxaan leenahay akhطa'a fi اlqasdi wa asaaba fi اlficli kii hore cagsigiisi wey waa ay fahamteen baan u malay qaabkaas aduu khaطa loo ururiya ayaan la isku khaldin in sha allahu tacaala masalada marka aayaddu waa aayad culays badan kule fii kutub اlusuuli kutub اlfiqhi qolyaa waxay u deliishaa takliif ma laa yutaaq qolyaa waxay u deliishadaan inay bannaan tahay jawaazu naskhi fi اlakhbaar midnaba kuma cadda aayaddu aad baa looga niqaashaa masaa'ilkaas kutub tafsiir iyo kutub اlusuul ka muraajacay haddana hawshaas wakhti ooma haya sawaabkuna waxaa weeye hawsha in badan aan soo celceliyey ba aayadda ku jira waa maxay ana الsaxaaba inay ahaayeen fuqahaa fii kulli mas'alatin usuuliya caarifiinba way yaqaaneen laakiin mustalaxaadkan meelaha kugu qorqoran shuqul kuma ilaa iyagu xaggay ka keeneen in wax walba oo ama ay qarsadaan ama ay muujiyaan lagu xisaabi oo loo ciqaabi ama loo dhaaf ama loo daaye waxay ku dhegeen cumuumu qowlihi tacaala wain tubdu ma ma umuumu ma bay ku dhegan yihiin wamaa tufiidu lcumuuma omay bahna iyagu maada mawsuulada tufiid اlcumuum bay faa'iidaysaa ajamiga loo akhrinayaa laakiin ninka ansariga qurayshyad iyo ninka la midka umay baan horey ka deliishanayaan nabigu wuxuu leeyahay istidlaalka waa salimaya idan usuuliyiin weeye saxaabadu marka ninkii laqurtubi aayaddan markuu maray hadal qiimo badan buu leeyahay fii kulli mas'alatin usuuliya way fahamsan yihiin buui wayna naga yaqaanaan laakiin jaahilka mutaahirka wuxuu raadinhayaa mustalaxaadkii loo akhriyey ee afka loogu furay wax lagu barhayey ee loo turjumay u raadinhayaa annahum ayagaa ah usuuliyiin bidaraja aluula waadna ku arkaysaa insha allahu tacala intaan kitaabka dhex soconno munaasabadii aan aragnaba waanu tilmaami doonaa insha alla baryahan waxaa batay in saxaabada lagu xadgudbo oo waxaan jirin laga sheego sawaabkuna aayaddu naskhul akhbaar kuma jira waxaa ku jira in la nasakhay abarun khabar ku saabsanaa in lagugu mashaqeeyo hawshaa hawshaa lagu saaray ayaa la nasakhay khabarka in la naskha la diidaya waa in waxaasaa dhici doona ma dhici doonaa khalad ah laakiin ilaahi wuxuu wax walbood muujisaan ama aad qarsataan waa idinku xisaabi kadibna waadin cafiyaa lagu yidhi aaniyan saxaabadu hawsha way qaayibeen way qaateen wbitaali waxaan leenahay waa khabar ku tacaluqa bimrin wanahyin oo takliif ah saa darteed nabig wuxuu ihi ka daaya hadhihina samicnaa wacasayna bal quluu samicnaa waacnaa wasalamna imtiaala idan waa takliifay aqbaleen khabar maxdaba ma aha khabar maxdiba ma waa khabarkii mudamanka ahaa bilmri wanahyi ee naska uu geli jiray dhibba ma laha intaa ayaan kaga tagnay insha allahu tacaala باب تجاوز الله عن حديث النفس wاlkhawaairi بالقلب ida lam تستقر wuxuu baab yahay ilaahay inuu dhaafay addoommaha u dhaafay naftu waxay ugu sheekayso iyo wlkhawaair jamcu khaairin waxa nafta ku soo dhaca idaa lam tastaqira haddaysan sugnaanin oo qalbiga intaad ku sugto adan go-aansanin inaad balaayo ku dhigto xadaana saciid mansuur abu cumaan alkhuraasaani imaamkii tafsiirka iska lahaa ee musnadka lahaa ee sunanka lahaa ee imaamka ah abu daawuud iyo muslim baayaa bilaa waasida ka qaata waa meeluhu ragga qaarkii muslim iyo abudaad kaga horeeya ragga kale afartaa bukhaari iyo tirmidi iyo nasai i ibnu maaja waxay kaga qaataan biwaasita saciid mansuur wqutaybaة bnu saciidi wmuxamed bn cubayd alhubari wاllafdu lsaciid saciid mansuur baa iskale qaaluu waxay dhaheen jamaacadaas xadaana abu cawaanata wadax bn cabdillah lashkuri can qataada bni ducaam can zuraara bni awfa albasri min qudaati اlbasr w min aqaati الtaabiciin raggii ka talin jiray basre qudaada ka ahaaba waa min aqaati الtaabiciin can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal slam in allaha subxaanaه wa tacala tajaawaza liummati ummadayda wuxuu la u cafiyo u dhaafay maa shaygii xadaat ay ugu sheekaysay bihi maaga anfusaha nafteeda anfusaha bay muxadiintu akhriyaan muxadisiintu halkaasay maraan ama luqawintu way godaan way godaanoo maa xadata bihi anfusuhaa bay yidhaahdaan anfusuha sinka way godaan marka riwaayada muxadiiintan ku soconayna luqawiintu yunus marka la marhayo yunus way hoos nuunka hoos dhigaan muxadisiinna waa godaan marka xalina marka carabku xaggaasu iga bartay dhanka luqawiintaan ku soconnaa laakiin waxaa weeye soomaaliduna saasay martaa laakiin ayagu nuunka waa godaan ahlu xadiidku badankood maa lam yatakalamuu hadaysan ku hadlin waxay nafta ugu sheekaysay aw yacmaluu bihi amaysan ku dhaqmin maa lam yatakalamu haddaysan ku qowlin aw yacmalu aw yafcalu ficil iyo qowl ba hadda fal iyo qowl camalkuna camalkii ma aha uu soo gudugelaya kalaamku iyo qowlka waa camalkii ficliga aha ilaalaamka horaa loo soo sheegay xadaanaa camru naaqid camru naaqid kaasuu caan ku yahay laakiin aabbihii waxaa la yidhaahdaa muxamed camr muxamed ibn bukayr albaqhdaadi alxaafi min rijaal jamaca xadaana camru naaqid wazuhayr bni xarbin qaala xadaanaa ibn ibraahim bni culayata ismaaciil ibn ibraahim ibn muqsam alasad ibn culay ninka loo yaqaanay odayga xaafidka ah weeye imaamka ee faqiiha ee jabalka wiil shaydaanoo mutakalim u dhalay oo la yidhahda ibraahim ibrahim ibnu ismaaciil ibnu ibrahim wiilkii uu la doodi jiray imaam shaafici weeye ee doodaha dhaadheer dhex mareen ee yidhi anugu aniya ibraahim ibnu culaya isku towxiid ma nihin buui shaafici xataa ashahaada waan kusu khilaafsannahay buui ninkii buu dhalay wiilkaa shaydaan aabbuhu waa nin imaam faqiih oo jabal sunni ah ninka khilaafka badan ee masaa'ilka hadda ay qolyahan calmaaniyiinta iyo casraniyiintu liberoyntu celceliyaan ninka loo soo guriyo odaygu dhalay ibraahiimka weeye shaydaanku ijmaaca diidee masaa'il badan diidee diyada iyo yidhi rag iyo dumar waa siman yihiinoo hawlo badan la soo shirtagay shaydaankaa ah weeye ay ka digeen culummadu xadana abu bakr bn abi shaybata qaal xadana cali bnu msr wcabd bn slman اklaabi xadana ibn muan muxamed wbnu bashaar muxamed bundar qaal xadana ibn abi cadiy wasmu mxamed ibrahim baa la yhadaa mxamed ibrahim bn abi cadiy kulluhum dhammaantood waa imisa wadaad ibn muane ibn bashaar iyo ibn abi cadiy saddex weeye waxaa ka sii horeeyey cali ibn misr iyo cabda shan waxaa ka soo horeeyey ismaaciil ibraahim lix wadaad buu isku qabtay lixdaa kulluhum dhammaantood can saciid bn abi caruubata can qataada can zuraara awfa can abi hurata radi allahu tacala qaal qaala rasuulu lah sal lay slam ina ilaahi subxaanahu wa tacala tajaawaza liummati ummaddeeda wuxuu u dhaafay camaa kii xaggiibuu u dhaafay xadaat bihi anfusaha nafteeda u sheekayso ummaddaa sheekayn weeye naftayna u sheekaynaysa maa lam tacmal haddaysan samayn aw takalam bihi aysan ku hadlin tatakalam tabaa kaa go-an lafdigu bukhaari baa ka sii caddaa oo ahaa maa waswasat bihi suduuruha maa waswasat bihi suduuruha maa lam taclam aw takalam وxadثnي زhayر بن xرب qال xadثna وكيiع xadثna mسcر بن kidاm وهiشhاm وxadثnي إسحاaq بن maنصور الكwسي أخبرna xusين بن علي عن زائدة عن شhaybان جaميiعا عن qتاadة hadda wuxuu inoo faa'iideeyey oo kale mscar iyo hiشhaam mscar iyo hiشham بن cabdالlahi dاstawائي inay iyaguna ka qadan xadiidka ka qadanhayaan can qataada oo waxay mutaabacaynhayaan سacيid بن caruba saciid bn abcaruun mutaabacaynaya waxaa kaloo mutaabacaynaya shaybaan shaybaan بن بدرحmaan wy ninkan جamيiعا عن قتاaدة بhda الإسناaد mثlh mثل xadيiثi سacيidna بcrubta can qتاada wy saasuu u jeedaa walba waa inaad ogaato meesha darmigay wadaadduhus kaga imanayaan mar hore la iskugu imanaya saciid ma caruba saciid baa hadda la mutaabaceeyey oo maxaa yaa raacay saddex kale shaybaanoo u dambeeyey iyo miscar iyo hishaam oo ka horreeyey xadiidkan xadiidkan abi hurayra labadiisa ariiq hadda aynu maraynayba xadiid aad u qiimo badan weeye xale waaniga ilah waynoo iman doonaa xadiidka aan tilmaamahayo weeye xadiid aad u qiimo badan weeye masaa'il dhowraana ku jira in la dul istaaga mudan nuskhada hadda anugu aan hayo wuxuu u tiirinayaa xadiidka bukhaari an kun aba boqol lixdan iyo sagaal iyo lix kun lix boqol qolyaha muxaqiqiinta kutubta xaqiiq dhibaatadii ummadda u geysanayaan waa xadiidku meeshuu bukhaari u horreeye ku wariyey meelahan dambe waa iska atraafe maysan sheeginba maysan sheegin xadiidku wuxuu ku yimaada laba kun shan boqol labaatan iyo sideed markaasa shan kunku waxa weleey meeshuu ka soo bilowday ee xaafidku xataa ku sharxay ee ardaygii firi wax ka faa'ida waa meesha hore meesha hore kuu cilmaya meel kale kuu qoraya waa iska dabacaad iska tijaari ah ayib xalay waxaan haystay nuskadii daaru ta'siil waxaan ku rafaaday taraajimtii abwaabtii marka inaan iskaga guuri doonaan u malayn oo kaad wadataan kale soo qaadan doon caawa ma wato ka soo tegey tarjamadii meel bannaan noqon hoos inaad ka akhriday noqonaysa xagga dhowr xagga dhowr xoogow jahwareer baa ka dhacay almuhim xadiidkaa muxuu ka hadlay in allaha tajaawaza liummati اlkhaطa'a cafwan cama xadid bihi anfusaha maa lam tacmal aw tatakalam bihi xadiid aad u qiimo badan weeye dhowr masale masalada koobaad iska ogow faacil goolmaa ruuxa la odhanayaa hadda ka horna waynu tilmaannay shaygu ilaa addoonku u qasta samayntiisa xaqiiqatan faacil ma aha ma samaynin suuratan buu ka sameeyey muuqaalka adaa mooda inuu sameeye mooyeene faacil dhab ah ma aha walidaalika ibn cabdilbar wuxuu hi fi tamhiid fii mowdacayni minhu wuxuu ihi wاlcarabu laa tusami اlfaacila faacila ila biqastin minhu ila اlficli alcarabu لا tusami اlfaacila faacila إلا biqasdin minhu ila اlficli mar labaad buu soo celi wuxuuhi walaa yusama alfaacilu cala alxaqiiqati faacilan cala alxaqiiqati muhiim ninka hadda sanam hortii intii lagu qasbay hor taagan ee sujuudahaya ee ninkaan ka warqayn muxuu inuu sanamka u sujuudayo laakiin ninka xogta og ninkaan inuu sanamka u sujuudin buu ogyahay leanna ooma qasdin inuu u sujuudo ee waa lagu qasbay wlaa yusama alfaacilu cala اlxaqiiqati faacila ila biqasdin minhu ila اlficli taa iska ogow nabiguna hawshii waa inaga hadlo wuxuu yidhi wuxuu ka saaray xadiiu nafsigii ficli ma aha maa lam tatakalam aw tacmal bihi xadiiu nafsigii ficlin usahayn buu nabigu inoo sheegay calayh الsalaaة wasalaam haddaba falkii aan loo qasdin nabigu ma sheegay mise ma sheegin maa lam tacmal ma soo gelaya falkaan loo qasdin kuma jiro wuxuu ku jiraa xadiiu nafsi buu ka tirsan yahay wasuusada iyo waxyaabahaasuu ka tirsan yahay maa lam tacmal bihi aw tatakalam bihi marka waa sababkii oo dhammaystiran waa falka oo addoonku inuu sameeyo uu doonayo u qastaybaa loo jeedaa maa lam tacmal aw tatakalam bihi loo jeedaa waxaa kaloo xadiidka ku jira qaacidadii ah qaacidat اlfarqi bayna maa yu'aakhadu bihi اlcabdu wamaa laa yu'aakhadu bihi oo min xadiiثi nafsi ah nafta waxaad u sheegta ama qalbigaada ku soo dhaca waxna waa laguu qaban waxna laguu qaban maayo xadiidku tiibuu kala qaaday qaacidaة اlfarqi bayna ma yu'aakhadu bihi اlcabdu wama laa yu'aakhadu bihi oo min acmaali اlquluub aan lagu qabanaynin aan dhahno marka acmaal quluubka waxa nafta ku imanaya hal midna waa laguu qaban afarna laguu qaban maya shan weey waxaa jira wax la yidhaha haajis haajis oo ha alif lagu taagay jiinna ka dambeeya isiin soo ismayna fahmin haajis baa jira wax la yidhahdo khaairna waa jiraa xadiiu nafsina waa jiraa hamina waa jiraa mid la yidhahda casmina waa jiraa shan arrimood wey ardaygu waxaa fiican shantaa arimood inuu fahmo waxay kala yihiin si hadhow axaadiistu aysan oga hor imanin macnihina uu fahmo haajisku waa maxay waa shayga markuu u horraysa qalow kugu soo kadibna kaa tagaan kugu soo noqon fikrad xun baa kugu soo dhacaysa islamarkaaba kuguna joogsan mayso way ku dhaafaysaa mar dambana kuguma soo noqonin kaa maxaa la yidhahdaa haajis baa la yidhahdaa fikraddii xumaydoo kugu soo dhacday hadday kugu sii nagaato oy nafta xulxusho ma samaysaa mise waa iska daysaa weli maadan gaadhin shayga baa kugu soo mid dalaq bahaa wuuna sii baxaayey midkan xoogow sikimaba allah ka dhigo kugu yar naftiiba ku soo socday kaa maxaa la yidhahdaa khaair khaair baa la yidhahdaa alkhaair waa maxay waa maa yulqaa fi الnafsi wa taradada fiiha kii hore wuxuu maa yulqaa fi الnafsi walaa yastaqiru fiiha buu ah asagu kan dambe wax yar buu nagaanayaa laakiin weli ma samaysaa mise waadaysaa maadan gaadhin waa maa yajri fi الnafsi ayaa la yidhaahdaa kaas waa khaair shaygii naftaada ku soo dhacay ee ku noqnoqday haddaad ku baltanta ma samaysaa ma waa iska daysaana xadiiu nafsi baa la yidhahdaa التردد في الفعل والترك waa maxay jarayaan الشhayء في النفسina waa khaaطir alإlقاء ثuma الkhuruuجna waa maxay haajis ma wada soconnaa ayib maxaa kuu soo hadhay hami baa kuu soo hami o maxaad tahay hami waa maxay shaygay nafta ku soo dhacay id ku baltamaysa ma samaysa masoo iska daysaa ayaa waxaa kuu xoog badnaan inaad samayso alham waa maxay waa tarjiixu qasdi اlficli tarjiixu qasdi اlficli hebel ma dishaa mase waa daysaa haddaad ku baltanto waxaan leenaha waxaad joogtaa weli xadiiu nafsi hawsha haday kugu soo noqnoqoto ooda samaynta weli ka taradudinna waxaa la yidhaahdaa khaair hadday marku soo martay auudu billah aad ku tuurtayna haajis way isdaba joogaan hamigi muxuu noqday markuua taradud baa tagso ma samaysaa ma alleelahay samee baa tii alleelahay samee baa ku u xoog badnaatay hamigu waa tarjiixu qasdi ila tarki iyo ficli baad ku taradudaysa xadiidu nafsi hadda maxaad oojisay waxaad u badatay inaad samayso baad u badatay kaa hami baa la yidhaahdaa waa inoo iman doonaa tafsiirkiiso axaadiis soo socotaa qaada dhigi doonta hamigu asagu haddaad khayr hamidana waa laguu qori haddaad xumaan hamidana laguu qori maayo ilaa aad samayso wa hada min raxmat illaahi subxaana wa tacaala bicibaadihi asagu waa iman doonaa ka u dambeeya waa kooma casmi baa la ami hamigu muxuu ahaa inaad u ciilato samayntiisa ami waad go'aansanaysaa waa aljasmu bificli الshay bquwatin wa sraar ka asagu waa lagu qaban har iyo khayrba shar iyo khayrba waa iraada jaazima taana waa tay odhan jireen usuuliyiinta ama mutakalimiinta oran jireen aliraada aljaazima laa yataأhar canha alficlu haddaad go'aansato inaad aad khayr samayso ama aad go'aansato go'aan dhab ah inaad xumaan samayso khayrkii iyo xumaantii muqadimaad baad kala imanaysa waa la hubaa ma kala hadhaan xadiidka alqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar ida اltaqa اlmuslimuun bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar nabi allow garanay ninka wax dilaye ka la dilay muxuu eeday inahu kaana xariisan calىa qatli saaxibihi ninkaa maxaa lagu dilay labadoo maay afwan labadoo maxaa lagu cadaaba labadoo ku naar galeen ninkan iraade iyo falbo isku darsada qaatilka ninkana ah. ninkanna xoog badan oo dadaal la socdo idan iraadada xoog badan ee jaazimada ee qawiyada ah, falku muqadimaad baa raacay inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi lanna muxuu la yimid laftirkii wuu dagaalamay seefta lagala horreeye waa laga reeye mooyeene waa asagoo hubka soo qaatay ka soo lugeeye darkaadhowra meeshar iigu yimid waxaaso dhan waa waa muqadimaat اlficli kadibna seefti buu galka ka gooyo waa ila soo qaabay waa la qaabay anun baa la tuuray marka casmigu kama hadho fal wuxuunbaa raacaya lanna waa aliraada aljaazima laa yataqar canha alficl qaacidada marka meesha way ku jirtaa oo fiirsa hadda marka maxaan laisu qabanaynin xagga sayi-aadka hami laisu qaban maayo oo xadiiu nafsi laysu qaban maayo khaairna laysu qaban maayo haajis afartaaba lagu qaban maayo agga halka waxaa kugu jira masale afraad ama saddexaad oo ah ana almukhti wannaasi waxba looma haysto limaada haddii ninkii xumaanta ku fikiray ama ay ku soo dhacday ama ku beltama ma samaysaa ma iska daysaa la yidhi looma haysto mukhtiga iyo naasigu xataa kuma soo dhicin xumaantaas waa min baabi اlأwlaa wadaadkii toog dhisanhayay ee buurta tooganhayay ma waxaa ku so dhacay muslim madaxa ku dhufo asaga in loo cudurdaaro iyo saaxibu xadiid nafsi kee mudan min baab اlأwlaa la yidhahda kanaka waxaa loo yaqaanaa faxwa اlkhiطaab faxwa اlkhitaabiga awlowiga ah ee laisku khilaafay fi اlusuul waa min dalaalat اlafdi iyo ma ahe waa qiyaas awlowi a kii wey xadiidku marka xadiid sahlan ma aha hamoodin tajaawaza liummati maa cama xadad bihi anfusaha maa lam tacmal oo takalam waa xadiid qawaacidoo dhan ay ku dul wareegayso fadhiisinaya afcaal mukalafiin maa yuaakhadu biha wamaa laa yuaakhadu bihana kuu sharxayo wey haddaad fahanto waxa laga hadlayaan ujeeda waxaynu ku daraynaa marka intaynan ka tegin cafwan waxaan ku daraynaa masale muhiima halkaa iska ogaada taa hore ah maa lam yatakalam ou yacmalu bihi la mafhuuma lahu mafhuumka ka imanaya waa laa mafhuuma lahu laa mafhuuma lahu maxay u noqotay hamoodin wixii nafta aad ugu sheekaysay haddaad ku hadasho waa laguu qaban laga fahmi maayo waa laguu qaban laga fahmi maayo xadiiu nafsigii baa lagu qaban haddii hamigiiba laisku qaban waayo hamigii aan rajaxay falka inaan sameeyo ficilka iskiibaa lagugu qaban iskiibaa lagugu qaban kalaamka iskiibaa lagugu qaban laakiin mafhuum mafhuumulmukhaalafo ah ku jira waa laa cibrata lahu bay u bahan wadaaduhu meesha ayada ah dhibsan ma laha baabun marka hamiga gooni camigu asagu camigu waa laisku qabanaya bilaa khilaafin bilaa khilaafin haajiska iyo khaaطirka iyo xadiiثu الnafsi inaan laisu qabanaynin waa bilijmac saddexdaa suuree hore saa u fahma casmiga in laisu qabana asna waa mujmacun calayh maxaa mukhtalafa shantii suuro hamiga hamiga xadiiu nafsi iyo haajis iyo khaair lagu qaban mayaan sheekhu uhi bilijmac casmiga iraadada jaazimada ah ee go-anna waa lagu qaban bilijmac maxaa mukhtalafa hamiga hamigu khilaafkiisu wuxuu ka yimid ninna wuxuu raacinayaa casmiga ninna wuxuu raacinayaa xadiiu nafsi buu raacinaya sidooduba had iyo goor suurada mutaradida bayna aslayn ah khilaaf baa ka bilowda nin wuxuu leeyahay hamigu marka la fiiriyo casmi weeye wax yar dhiman walaqad hamad bihi wahama biha buu leeyahay halkaasuu la marhayaa nina wuxuu leeyahay casmi shuqul kuma lehe xadiiu nafsi iyo haajisihi khaadargeli qolyaha luqawiyiintuna hami bay fasirayaan casmibay ku fasirayaan marna xadiiu nafsi bay la aadayaan waa waa gabidhaceen dhibkaana waa jira almihim suwarkaa shanta ah afar waa mutafaq halna waa mukhtalaf halkii mukhtalafka bal xadiiii aan eegna hadda say ka baabun ida hama alcabdu bixasanatin kutibat waidaa hama bisayi'atin lam tuktab wuxuu baab yahay addoonku hadduu hamiyo oo damaaciyo wanaag waa loo qori hadduu xumaan damaaciyana loo qori may wahada min raxmat اllah xadaana abu bakr bn abi shaybata wزuhayr bn xarbin waisxaaq ibrahim wاllafظu labi bakr qaala isxaaq isxaaq wuxuu yidhi ahbarna sufyaan sufyaanka ibnu cuyeyne way hade kuwa iyaga caddayn doona wa qaala alaaakharaan labadii kale waxay idhaahdeen sufyaan eh, hadduu isxaaq yidhi akhbarnaa sufyaan yaa soo hadhay zuhayr iyo abubakar xadaana bnu cuyaynatay dheh yidhaahdeen oo aabbihii bay u tiiriyeen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ayib bay hadda noqota hawshu can abi zinaad magaciisa cabdullahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxman bn hurmus can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qala rasul sal l slam qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi idaa hama cabdii addoonkaygu hadduu damaaciyo bisayi'atin xumaan inuu sameeyo falaa taktubuuha calayhi ha ku qorina malaa'igay xaafadadii baa laga hadlayaa ha qorina leeya diiwaankan yaan la gelini fain camilaha hadduu la yimaado fal ahaan oo la yimaado faktubuuha sayi'atan faktubuuha qora sayi'atan waaxida hal xumaana hal xumaana ayib tankiirku hunaa sayi'atan waa litaqliil hal ka soo qaada hal bes qora waidaa hama bixasanatin hadduu wanaag damaaciyana falam yacmalha wanaagga uusan samayna markuu cishaha tukado ragcataynka tukaday wuxuu yidhi insha allah bal weysada ii diyaariya halkaas saliga idha caawa waan tukan hayaa ilahay baan baryahayaa hurdaa la tagtay ayb wuu damaaciyey waidaa hama bixasanatin falam yacmalha faktubuuha xasanatan atanwiintu huna waa lilkamaal liltacdiim xasanatan kaamila w xasanatan kaamila hal xasano u qora fain camilhaa wuxuu damaaciye hadduu sameeyo fal ahaan faktubuuha toban ajir u qora toban ajir xadaanaa yaxya bn ayuub almaqaabiri muslim intaanu ku dhex laba yaxya basa inooga imaana yaxya bn ayuub waa labo ninkan yaxya bn ayuub almaqaabiri baa la yidhaahdaa waa min shuyuukhi muslim iyo eh, abu daawuud min shuyuukh muslim abu daawuud faqad weeye nin kaloo asagu jamaacaoo dhan ka wariyaanoo yaxya bn ayuub alghaafiq almisri la yidhahdo ninka ka dabaqa jira oo ka weyn oo sheekhiisii noqon kara ninka bqoibu dhintay jirada ninkana ababu dhintay ninka waa aqraanti axmed iyo isxaaq iyo wey waad aragtaatoos buu qadanaya muslim ninkaana muslimaba soo gaadhee sheekhiisa sheekhiisuu noqon karaa ismaaciil oo kale yuu noqon karaa labadaasa inagu soo noqnoqon doonto waqutaybat bnu saciid wabnu xujrin waa kuma alay qaaluu xadaanaa ismaaciil wahwa ibnu jacfar ismaaciil imaam najm haddaad soo martay ismaciil ibraahim oo dabaqadan dhaca khaldan buu ku leeya muslim waa ismaaciil bn jacfar ibn kaiir alansaari can ilcalaa bn cabdiraxmaan can abihi cabdiraxman bn yacquub can abi hurata radi allahu tacala canhu can rasuuli illahi sal alay wasalam qaal qaala allahu tacala ilaahi wuxuu yidhi caza wajal idaa hama cabdii bixasanatin walam yacmalha katabtuha lahu xasanatan addoonkaygu hadduu xumaan damaaciyo cafwan wanaag hadu damaaciyo xaggana uusan samaynin katabtuha low xasanat hal wanaag baan u qorahaya fain camila hadduu samaynaa katabtuha cashra xasanat toban ajir baa loo qoraya ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqoloo la gaadho oo xasanaad wa idaa hama bisayi'atin taxdiidkaana maqsuud ma badin baa looga jeedaa ilaa adcaafin kaiira iman doonta waidaa ham qolyaa ku khaldamo yidhi xasanada lalaabkeedu toddoba boqol lama dhaafinayo lafdigay ku dhegeen waidaa hama bisayiatin hadduu xumaan damaaciyana walam yacmalha uusan samaynin lam aktuba calayhi lagu qori maayo fain camilaha hadduu sameeyo xumaantiina katabtuha sayiatan waaxida xadana mxamed raafic alqushayri anaysaburina waa la iska yidhaahdaa xadana cabdirazaq ibn hamaam asancaani ahbarna macmar ibn rashid can hamaam ibn munabih qaal hada ma xadaana abu hurayratu cafwan abu hurayrata can muxamadi rasuuli illaah kani wuxuu ihi waa wuxuu noo sheegay abu hurayra oo nooga tabiyey rasuulka ilaahay qaala abu hurayr wuxuu yidhi qaala rasul sl ly slam qaala allahu caza wajal idaa taxadaa cabdii addoonkaygu hadduu ku sheekeeyo naftiisa ugu sheekeeyo bian yacmala xasanatan wanaag inuu sameeyo fa ana aktubuha lahu xasanatan wanaag baan u qorahayaa fadli iyo naxariis an ah, rabbi xaggeed maa lam yacmal hadduusan samaynin halkaa xasana loo qorahaya faidaa camila hadduu sameeyona faana aktubuha bicashri amhaaliha toban laabke toban xasana loo qoraya waidaa taxadaa hadduu ku sheekeeyo naftiisa ugu sheekeeyo bian yacmala sayi'atan xumaa inuu sameeyo faana akfiruhaa lah waa u dhaafahayaa maa lam yacmalha loo qori maayo wayhadi waa u dhaafahayaa loo qori maayo looga jeeda faidaa riwaayada hora kusoo cadays faidaa camilaha markuu sameeyo faana aktubuha lahu bimiliha hal sayiun baa loo qoraya wqala rasul sl slm qaalat ilmalaaika malaa'igtu waxay tidhi rabbi daaka cabduka rabbiyo kaa waa addoonkaadii yuriidu wuxuu doonayaa an yacmala sayi'ata inuu xumaan sameeyo wa huwa allaana absaru bihi u ogaal badan addoonkiisa wuxuu doonayo malaa'igtu waa halkaa ka muuqata waxaad daahirka ka same waxaad gudaha ka samayn la socota acmaalulqulubna way kaa qorhayaan acmaaluuljawaarix wadawaahirna waa qorhayaan say ku ogaanay alla ogeysiinaya riwaayaad aaaar saxaaba laga wari waxay leeyihiin markaad xumaanta damaacido welina adan samaysan adan samaynin waad soo shiiraysaa malaaigtu way ku ogaan marka markaad wanaag damaacido waad soo carfaysaa malaaigtu way ogaan inaad wanaag damacday ama barfuun isku soo jebi ama ha isku soo jebinin sanjiidha kaa soo baxaysa malaigtu dareemaysaa aahaar jamaca min ataabiciin laga wariyo xataa bacdu saxaaba ayaa sidaa ku timid marka qosl meesha ma yaal adaa lasu ilaaliyay wahuwa alla absaru bihi faqaala wuxuu yidhi ilaahay urqubuuhu korta korta oo suga fiiriya waxbuu damcay soo maaha aayar balbeeqaaqoo ka warqaba la socda ishiinu ha jirto inuu xumaantii sameeyo iyo inuusan samaynin fain camila hadduu muraqabeeyo ilaaliya weeye urqubuuhu hadda hala ilaaliyo ishaa lagu hayo fain camilaha hadduu sameeyo xumaantii faktubuuha lahu bimiliha cafwan soo sax ma aha faktubuuha u qora lahu asaga bimiliha iyadoo kale u qora lahda hadda calayhi bay ka dhigan tahay ayib wain tarakaha hadduu ka taga xumaantii soo ma aha faktubuuha lahu xasanatan wanaag u qoro xumaantii uu ramay inuu sameeyo hadduu alladirtii oga tagana wanaagha loo qoro maxaa yeelay oo wanaagga loo qori tacliil inamaa tarakaha min jaraaya min ajli aniga dartayba oga taga wey xumaan baa kugu soo dhacday inaad fal xun samayso ilaahay caasido haddana waa isxusuusatay waxaa tii ilaahayow ilahay dartii baad u daysa ajri baa laguu qorhayaa ilahay naxariistiisa min jaraaya raada in la fudeeyo in la shidaba waa jirtaa min jlinamaa tarakha min jli baa loo jeedaa riwaaya fii bukhaari baa ku timid iyadoo sidaa u cad weliba oo min ajli ah wa qaala rasul sl l sl rsulka ilah wuxuu uhi idaa axsana axadukum midkiin hadduu wanaajiyo islaamahu fa kullu xasana islaamkiisi u wanaajiyo oo u noqdo mukhlis saadiqon munaafiq ahayn waa tafsiirkii wada daymareen tii kale xal aan soo marray aad ku fasirto ah dunuubta horaan uu filjaahliya uu samaynaya uusan sii wadin uu ka toobad keeno fa kullu xasanatin yacmaluha wanaag walba uu samaynayo tuktabu bicashri amhaaliha toban laab baa loo qoraya ilaa sabci miati dicfi ilaa toddoba boqol laba laab laga gaadho wa kullu sayi'atin yacmaluha xumaan walba uu samaynayana tuktabu waa la qorayaa bimiliha xataa yalqa allaha ilaa la kulmo hal unbaa loo qori waa iyaduna ilaa uu la kulmo hadduu ama ku ciqaabo ama uu cafiyaa loo jeedaa وxadثna أbu qraybi qal xadثna أbu khaalid الأحmر abu khaalid الأحmر sulaym بn xayaan baa la yihahdaa sulaym bn xayaan waa mashhuur bkunyati magaciisaba lama sheego can hishaam ibn xasaan hishaam ibn xasaan hadduu ibnu siriin ka dambeeyo isagaasuu noqdaa inta badan can hishaam ibn xasaan الqurdusi can ibni siriin muxamed can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul اlah sal ly slam man hama bxasanaةi hal wanaag ruuxii damaaciya falam yacmalha aan samayn kutibad lahu xasana wanaag baa loo qoraya waman hama bixasanatin ninkii wanaag damaaciyo falam yacmalha cafan facamilhaa sameeyo la yimaada kutibad lahu casharan toban baa loo qorayaa man jaءa bixasanati falahu ashru amaaliha wey ilaa miati ضicfin ilaa toddoba boqoloo laalaab loo gaarsiiyey ajirka ilaah u kordhiyo waman hama bisayi'atin falam yacmalha lam tuktab ninkii xumaan damaaciyo oon dooninna looba qori maayo wain camilaha hadduu alla dartii oga tagana ajir baaba loo qori wain camilaha hadduu sameeyo falan oo la yimaadana kutibad hal dembi baa loo qoraya xadaanaa shee bn faruuqa xadaana cabdulwaari bn saciid can jacad abi cumaan jacad bnu dinaar baa la yahda magaciisa jacad bnu dinaar buu caan ku yahay laakiin kunyadii aabihii kunyadiisaa la sheegaa xadaana abu raja alcuaaridi wasmuhu imraan ibn taym can bni cabaasi radi allahu tacaala canhuma qaal cafwa can rasul sl slam fi ma yarwi can rabbihi tabaaraka wa tacaala xadiiuu nabigu ka warinaya allihiisii subxaan qaadirka ay abuuray qaala wuxuu ilaahay yidhi ama qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha kataba riwaayada abi cawaana ka quruxsan ina rabbakum raxiim man hama hamiga waxa layskugu cafinaya waa min raxmat اllaahi subxaana wa tacaala waxaa tamays lagugu qorahayana waa min cadl illahi subxaana wa tacaala marka baabulcadli waraxma wada socda raxmadaana horayso awood badato waa aragtaan ina allaha subxaana wa tacaala kataba alxasanaati wاsayi'aat ilaahay xumaan iyo wanaagba waa qoraa oo kutubta loogu talagale malaa'igtu haysaa lagu qoraa wuuna ku qoray uma ilaahay subxaana wa tacaala bayana dalika kitaabada waa ilan hadda waa mujmal katab alxasanaat wsayi'aat qaabkee loo qori maxaa laga tegi maxaa la dayn tafsiilkeeda waata uma bayana dalik faman hama bixasanatin falam yacmalha ninkii wanaag damaacyoon samaynin katabaha allaahu cindahu ilahay agtiisa wuxuu ku qoray diiwaanada malaa'igtu xasanatan kaamilatan hore marka inaanu waa litacdiim waa kaasaa aw lilamaal cafwan wain hama hadduu damaaciyo biha biاlxasanati facamilaha uu sameeyo katabaha allahu cindahu cashra xasanaatin toban ajir baa loo qori ilaa sabci miati ضicfin ilaa toddoba boqol laalaab loo gaadhsiiyo ilaa adcaafin kaiiratin laalaab ka sii badan intaa ilaa loo gaadhsiiyo kumaankum la geeyo wain hama bisayi'atin falam yacmalha hadduu xumaan damaaciyo uusan samayninna katab allaahu cindahu xasanatan kaamila xumaan buu damaaciyey mana samayn goormaa loo qorhayaa xasanaka markuu oga tago ilaahay dartii haddii laakiin ilahay dartii aad oga taginoo iska aad oga tagto waxaa weeye dembi maan laguu qorayn badbaade laa laka walaa calayka riwaayadka horaa fasiraya falam yacmala uusan samaynin katabaha allahu cindahu ilahi agtiisa u qoraya xasanatan kaamilatan xasano dhammaystiran wain hama biha hadduu xumaantii damaaciyo facamila uu sameeyo katabaha allaahu sayi'atan waaxida hal dembi baa loo qoraya bimacnaa waxay noqotay haddaad xumaan damaacido oodan samaynin wax dembiga laguu qori maayo haddaad ilaahay dartii oga tagto ama aad samayso labadaa waxbaa laguu qori midna ajir baa laguu qori midna dembi baa laguu qori markaad xumaanti aad damaacida alla darti ooga tagto ajir baa laguu qori ya maxaa tihi sheekh bay gaadheed mise hami bay weli taagan tahay casmi waa lagu qoraya soo inaga soo marray maaha caawa waxaa damaacday wadaad inaad madaxa qaado waabad raadisa waad ku soo bixi weyde tu alifkaad ka raadisay oo sigiskaad marto waad wareegto weyde haye taas waa cami hami ma aha taa hami maaha camibay noqotay ayib somayna soo tafsiirle masalada maxaa u soo celiseen wain hama biha facamilahaa katabaha allahu sayi'atan waaxida xadiidka inta inoogu dambaysa waan dahan u malaynay waxaadaana yaxya bnu yaxya taymi التmيمi cafوا xadana jacفر بن سlayman can اljacd abi cuثmaan haddaynu soo marayn fi hada اsnaadi buu ku wariyay xadiidkii bimacnaa xadiiثi cabdاlwariث xadika cabdilwari haddaynu maraynay u dambeeyey cabdilwari bn saciid can اljacd jacfar bn sulayman can اljacdi bay isku mutaabaceeyeen wazaada wuxuu ku daray yaa wax ku daraya jacfar wuxuu ku daray xadiidka waa maxaaha allahu allaana tiraya halka waa muhiim jiddan waxaa laga fahmay kabaa'irta ilaahay inuu dhaafi karo biduuni towba waxayna ka imanaysaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxayna baabi'inaysaa wadaadihii odhan jiray kabaa'ir lama dhaafa ilaa bitowbatin waa maxaaha allahu baa baabi'inaysa ha ku khaldamin hadda ijmaacu lmuslimiin waxaa weeye waxaa waajib ah in laga toobad keeno dunuubta kabaa'irta iyo sakaa'irtuba waa fardu cayn waajib ah in laga toobad keeno dunuubta yaryar iyo ta weliba waa waajib cayni ah oo fawri ah isla markaa waa inaad ka toobad keento mar walboo toobada aad dib dhigto caasi baa tahay ila dunuub kalead sii gelaysaa ha ku khaldan midda ayada fadliga ilaahay naxariista uu dhaafayo dunuubta iyo waajibka adiga lagaa rabo way kala duwan yihiin maanu isfahanay ayb walaa yahlik ma halaagsamo cala allahi ilaahay dushiisa kuma halaagsamo ilaa haaliku mid ayaan daranba mooyee ilaahayga saa kugu naxariistay ee haddaad xumaan intaad damaacido alla darti u dayso ajir buu kuu qoray haddaad damaacidodan samaynood iskaga tagta dembi laguu qori maayo hal xasana haddaad damaacidodan samayn ajir baa laguu qoraya haddaad se toban laab dhowr boqol oo kun malaayiin baa lagu gaadhsiinaya marka nin malagii galo ayaan daran unbaa naar gala wey walaa yahliku cala allaahi ilaa haalik bal halkaa inoo jooga caawa allah subxana wa tacala